alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcla ali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna wاغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin ayaynu kusoo jiray khaas ahaan waxaynu joognay baabkii ku saabsanaa taxriimu alkibri walicjaab waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka lix boqol iyo sideed iyo toban dabcadaha qaarkoodna wuxuu yahay waa lix boqol iyo shan iyo labaatan wa can salamata bni alakwaci radia allaahu canh ana rajulan akala cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalama bishimaalih faqaala kul biyamiinik muslim waxa uu ka soo wariyey saxaabiga la yidhahdo salamata bni alakwac ana rajulan in nin akala uu cunay cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa uu ku cunay bishimaalihi bidixdiisa uu ku cunay nebiga isagoo ag jooga ayaa ninkaasi bidixdiisa wax ku cunay waa nimuu ka warramaayo salama fa qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wassalaam kul biyamiinik ku cun midigtaada midigta wax ku cun qaala ninkii wuxuu ihi laa astatiicu ma kari karaayo waana kari karay qaala nebigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam lastatacta ha karin waa habaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam ha karin oo bimacnaa mid karaayo ha noqon ha awoodi karin waa habaar maa manacahu ila alkibru maa manacahu uma diidin inuu midigta ku cuno ila alkibru kibir mooyaane wax kale uma diidin kibir baa u diiday markaa sababtu nebigu u habaaray calayhi salaatu wasalaam waa saas qaala wuxuu yidhi salaamatu bnu akwac famaa rafacahaa ilaa fiih famaa rafacahaa ninkii gacantii sare uma qaadin ilaa fiihi xagga afkiisa dib sare uguma qaadin yacni gacantiiba waxay noqotay midaanu dib u qaadi karin ee habaarkii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ku dhacay rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in midigta cuntada lagu cuno oo waxa la cunaayo in midigta lagu cuno hadday cuntada tahay iyo hadday cabitaanka tahay iyo hadday waxbixinta tahay iyo hadday qaadashada tahay mid walba waa in midigta loo adeegsadaa oo midigta lagu cunaa midigta lagu cabbaa midigta wax lagu bixiyaa midigta wax lagu qaata xadiiskani cuntada keliyuu sheegaya laakiin axaadiis kalea ku soo aroortay masaaisha aynu tilmaamayna waxaanu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu shaydaanku bidixdiisa wax ku cuno bidixiisana wax ku cabo wakada marka waxaa kaloo iyaduna la mida sida xadiisba ku soo aroortay qaadashada iyo waxbixintuna waa la mid waxa qofku uu bixinaayo ama dhiibaayo waa inuu midigta ku dhiibaa oo midigta ku bixiyaa oo wuxuu qaadanayana midigta ku qaataa waxaa laga qaadanayaa oo kale xadiidka ruuxii markaa khilaafo sunnada in la amraayo sida sunnadu tahay waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu amray oo wuxuu uhi kul biyamiinik midigtaada ku cun si caamana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadihi fain lam yastatic fabilisaanih fain lam yastatic fabiqalbih wadalika adcafu liimaan xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey ku kastoo idinka idinka midoo arkaa shay munkar ah oo shareecada khilaafsan gacanta ha ku beddelo hadduu gacanta ku doorin kari waayo oo ku beddeli kari waayo afka ha ku bedelo oo bimacnaa ha amro sida wanaagsan oo ha ka reebo xumaanta hadduu taana awoodi kari waayo qalbiga ha ku beddelo bimacnaa qalbiga ha ka naco qalbiga ha ka naco waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu habaaray ninkaas isagoo kari karaayo inuu midigta wax ku cuno ku cuni waayey markuu nebigu amrayna amarkii qaadan waayey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam habaaray iyadoo la ogsoon yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu raxmad badnaa oo aad u naxariis badnaa ayuu haddana habaaray marka waxaa laga qaadanayaa ruuxa marka xaaraanta ku jira oo dembi ku jira yacni waxa weeye shay sharciga ka mida kibir u diiday marka waxa weeye la amrayna u hoggaansami waayey in la habaari karo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ducadiisii in la ajiibay oo ducooyin fara badanoo nebigu ku duceeyey calayhi salaatu wasalaam oo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen boqol iyo konton duco uu nebigu ku duceeyey mid walba si deg degaa loo arkay aqbalaadeedii axaadiis badanoo mutacadid oo kala duwan ku soo aroortay ilaa boqol iyo konton bay gaadhsiiyeen markay tatabuceen bacdi saasay gaadhsiiyeen ninkan isagoo kari karaaya ayuu markaa la iman waayey dabeedna markii la amrayna u hoggaansami waayey uuna yidhi ma kari karo runa ma ahayn ma kari kare wuu kari karaayo waa kari karaayo saas aawadeed qofku waa inuu yacni ku cunaa midigtiisa ku cunaa walow haba guranaado yacni qofka guran waxaa laga yaabaa inayse waa kugu adag tahay inaad midigta wax ku cunto laakiin wuu kari karaa tababar bayna ku xidhan tahay oo dee siduu qofku isugu carbiyo oo isugu tababaray ku xidhan tahay hadduu caadaysto ka caado yeesho inuu midigta wax ku cuno waa ku cuni karaa waana kari karaa la odhan maayo hadduu gurran yahay bidixda u midiga marka wax allo wixii markaa loo isticmaali jiray midig bidixdu u isticmaalaya la odhan maayo waa inuu markaa tababaraa midigtii ku cunaa oo ku cabaa xadiidka lix boqoliyo sagaaliyo toban can xaarisata bni wahbin radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul xaarisa waxa uu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayaan maqlay alaa ukhbirukum biahli nnaar ma idinka warramaa cidda ahlu naarkee naarta gelaysa kullu cutullin jawaadin mustakbirin ay huwa kaalu naarka ahi kullu cutullin mid kasta oo markaa e, qallafsan weeye waa adag alcutul waa alghaliid aljaafi ama alghaliid alcaniif waa ruux marka waxa weeye adag oo qallafsan weeye waa raxmad daran wa jawaadin jawaadka culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa waa mid marka waxa weeye aada u buuran oo kibir badanna yacni xoog iyo kibir baa isu raacay alkaiiru llaxmi almukhtaaru fi mashyi waa nin marka waxa weeye yacni markaa buuran oo xoog leh oo markaa isqaadqaado kibra waxaa kaloo loo fasiray jawaadka in loo jeedo aljamuucu almanuuc waa mid kastoo maalka yacni ururin badan xaqana diidma badan waa zake iyo markaysaga yani xuquuq iyo waxba ka bixin maayo saana waa loo fasira labadu waa laba sifo xunxun burnaanta keligii markaa ma lahaa dhib male haddaanu qofku dee xaaraan isku naaxin oo cuntada marka waxa weeye wax walba iska cunin wax shiddaa ah male taas oo waxaa jirta dee waxa weeye mid markaa aan cunto badnaanba ku xidhnayn oo qofku markaysaga khalqi ahaan ou de markii hore iska buuran yahay oo qabatin iska leeyahy laakiin khuyaalaaga raacay iyo isqaadqaadka iyo kibirka ayaa markaa mawdicu dammiga ah tan kale waa iska tamhiid bay noqonaysa mustakbirinkaasoo kibra sifooyinkaa kale ayaa ahlu naar ah kullu cutullin jawaadin mustakbirin marka kibirku inuu xun yahay oo waxa naarta lagu galo ka mid yahay baa laga qaadanaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa taqadama sharxuhu fii baabi dacafati almuslimiin sharaxiisna wuxuu ku soo hormaray baabkii ku saabsanaa muslimiinta kuwooda ducafada ee taagta daran ee baabkaasaynu ku soo marray muttafaqun calayhi jamaahiirta culammadu waxay u isticmaalaan marka bukhaari iyo muslim isku waafaqaan xadiiska ayaa waxay yidhaahdaan muttafaqun calayhi saasay jamaahiiru ahlicilmi u isticmaalaan abulbarakaat almajd bnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya awowgii abulbarakaat saaxibu muntaqa alakhbaar sheikhii allifay kitaabka muntaqa alakhbaarka la yidhaahdo ee shawkaani ku sharxo naylu awtaarka iyo kutubo kaleba isagu mutafaqun calayhi hadduu yidhaahdo wuxuu uga jeedaa macno sidaa ka duwan oo ka si gaar ah oo ah markay saddex sheekh isku waafaqaan ayuu mutafaqun calayhi yidhaahdaa abulbarakaat ibnu taymiya saaxibu muntaqa alakhbaar waa bukhaari iyo muslim iyo imaam axmed saddexaas markay isku waafaqaan buu wuxuu yidhahdaa mutafaqun calayhi haddaan saddexdooda isku wada waafiqin walow bukhaari iyo muslim ha isku waafaqaane istilaaxiisa isagu ma yidhahdo muttafaqun calayhi laakiin markay saddexdooda isku waafaqaan buu wuxuu yidhahdaa mutafaqun calayhi laakiin istilaaxa shaa'ica waa maxay waa in labada ah. marka waxa weeyaan kitaab ee saxiixyada ah labada imaam ee kala alifay oo bukhaari iyo muslim ah markay isku waafaqaan in la yidhahdo muttafaqun calayh waxaa laga qaadanayaa sifaatkani inay yihiin sifaat xunxun oo naarta lagu mutaysanaayo ahlu naarku ku sifaysan yihiin hadday cid ahlu iimaana ka dhacdana dee akhlaaqiyaadkii iyo dhaqamadii gaalada wax ka mida ayuu leeyihi waciidkana nasiib buu ku leeyihi waciidkana nasiib ayuu ku leeyihi dad ahlulkabaa'ir oo ila naarta gelayaaba waa jiraan ama naar loogu goodiyey walow qaarkood haba ka baaqdaanbe marka waxaa laga qaadanayaa sifaadka xunxun in layska ilaaliyo oo kibirka uu ka mid yahay in aad iyo aad laysaga jiraa laga qaadanaya xadiiska lix boqoliyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo toddobiyo labaatane wacan can abi saciidin alkhudriyi radia allaahu canh can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal muslim waxa uu ka soo wariyey abi saciidin alkhudri ka soo wariyey abi saciid waxaa la odhan jiray sacd ibnu malik ibnu sinaan sacd ibnu malik ibnu sinaan baa la odhan jiray waxaanu ka mid ahaa min almukiriina fi riwaaya saxaabadii riwaayada badnayd ayuu ka mid ahaa ee axaadiistay soo wariyeen ay fara badnaayeen waxaanu soo sheegnay miraran cadiida sabcun min alsaxbi fowqa alalfi min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar yacni toddoba saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam ka mida mid waliba wuxuu soo wariyey kun xadiis in ka badan oo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida cidaan toddobadaa ahayn oo kun xadiis in ka badan soo warisay oo saxaabada ka mida lama hayo toddobadaasna waxa weeye abu hurayrata sacdun jaabirun anasun abu hurayra waa macruuf waa la garanayaa sacdun jaabirun anasun sacdiga waxaa loo jeedaa abu saciid alkhudri waa sacd ibnu malik ibnu sinaan abu saciid alkhudri jaabir waa jaabir ibnu cabdillaah anas waa anas ibnu malik sidiiqatun waa caaisha radia allahu canha asidiiqatu binti sidiiq wabnu cabaasin kada bnu cumar cabdullahi bnu cabaas iyo cabdullahi bnu cumar saxaabada kale axaadiista laga soo warinayaa mid walba waa ka yar tahay waxa axaadiis laga haye uu soo wariyey kun waa ka yar yihiin mid wal oo saxaabada ka mida oo toddobada ka soo haray wa can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal wuxuu nebiga ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam qaala inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ixtajat iljannatu waannaar waxaa dooday jannadiyo naarta fa qaalat innaaru naartu waxay tidhi fiya aljabbaaruuna waalmutakabbiruun fiya aniga dhexdayda waxaa ku sugan aljabbaaruuna kuwa iskorraysiiya ee mansilo iyo maqaam aynay lahayn sheeganaya ama jabbaariinta kuwa markaa wax dirqiya jabbaarka labada macno waa loo isticmaalaa walmutakabbiruuna iyo kuwa kibra ayaa dhexdayda ku sugan yacnii aniga waxay gelaya dadka jabbaariinta ah iyo dadka kibra ay gelayeen haddaan markaa naar ahay wa qaalat iljannatu jannaduna waxay tidhi fiya ducafaa'u nnaasi wa masaakiinuhum aniga waxa igu sugan dadka kuwooda dacafadee taagta daran wa masaakiinuhum iyo kuwooda baahan ayaa aniga igu sugan xaajooyinka iyo baahida kuwa u saaxiibka ah baa igu sugan faqada allaahu baynahumaa ilaahay waa kala xukumay labadaa dhexdooda innaki aljannatu raxmatii innaki adigu aljannatu jannaa tahay raxmatii naxariistaydaa tahay waa khabarun bacda alkhabari aljannatu iyo aljannata labadaba loo dabdii haddii aljannatu la yidhaahdo waa khabarkii koowaad raxmatiina waa khabarkii labaad haddii aljannata la yidhaahdana waxay noqonaysaa bedel wejiga hore rafcada fiican innaki iljannatu adigu jannaa tahay raxmatii naxariistaydii baa tahay khabarka hore wuxuu u gogoldhigayaa khabarka labaad baa maqsuud ah oo uu gogoldhigaya arxamu biki man ashaa xaalaan ugu naxariisanayo adiga kuugu naxariisanaayo man ashaa uu kaan doono inaan ugu naxariisto oo la yidhaahdo waxa weeye waa istiinaaf bayaani ah kaannahu in la yidhi say raxmadii ilaahay u noqotay yacni markaa dabeedna saa lagu jawaabay ama laga yidhahdo waa xaal waxaad naxariistaydii tahay arxamu biki xaalaan ugu naxariisanayo adiga kuugu naxariisanayo manaashaau kaan doono inaan ugu naxariisto aan ugu naxariisanayo wa innaki adigu annaaru naar baa tahay cadaabii cadaabkaygii baa tahay waa khabarun bacda alkhabari waa sidii horeo kale annaare haddii la dabdiyana beddel bay noqon kaafka laga beddelaa ucadibu biki adaan kugu cadaabayaa man ashaa'u kaan doono inaan ku cadaabo waxay la mid tahay arxamu biki man ashaa marka xaal iyo istinaaf baa ku bannaan walikilaykumaa labadiinnaba waxa u sugnaatay calaya mil'uha waxay saarana isku waajibiyey mil'uhaa waxaan ka buuxiyo ayaan isku waajibiyey miligu waa ficli oo mafcuul looga jeedo wafadaynaahu bidibxin cadiim ay bimadbuuxin marka waa wax laga buuxiyaa loo jeedaa yacnii dadaan ka buuxiyo anaa isku waajibiyey labadiinaba rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa jannada iyo naarta mid waliba inay makhluuqatoo abuuran tahay waayo nebigu wuxuu ka warramay calayhi salaatu wasalaam inay labadooduba doodeen ayuu ka warramay firaqa lumay qaarkood sida muctasiladoo kale waxay leeyihiin jannada naartu hadda ma abuurna ee aakhira la abuuri doonaa laakiin ahlu sunnati waljamaaca waxay qabaan jannadiiyo naartu waa abuuran yihiin way jiraan horaa ilaahay u abuuray marka inay abuuran yihiinoo jiraan baa laga qaadanaya waayo inay doodaan ma dhici karto haddaynay jirin qolyaha lumay waxay yidhaahdeen faa'iida kuma jirto in layska sii abuuree aakhira la abuuri doonaa laakiin culammada ahlu sunnuhu waxay yidhahdeen faa'iida waa ku jirtaayo dee waxa weeye cadaabulqabri iyo naciimkii qabriga ayaa jannadiiyo naarta loo bandhigayaa oo qaarna loogu nicmaynayaa oo nicmo looga keenayaa qaarna lagu cadaabayaa ta kale arwaaxdii dadkiiyo nafihii waxaa la gelinayaa ama jannada ama naarta ayaa la gelinayaa marka faa'ida kuma jirto saxma sax maaha marka tacliilka ay sheegeen waa tacliil aan sax ahayn nusuustii adiladuna waxay sheegaysaa inay jirto ayay sheegaysa xadiiskanoo keliyana ma ahee adilo badan baa laga qaadanaya aayaadka qur-aankana waa laga dariishaday jannada ilaahay wuxuuhi uciddat lilmuttaqiin muttaqiintaa loo diyaariyey way diyaarsan tahay uciddat lilkaafiriin naarta waxaa loo diyaariyey gaalada way diyaarsan tahay shayga diyaarsanna waa shay jira weeye inay naartu rabbi u cabatay xadiiskii sheegayayna daliil buu yahay ishtakat innaaru ilaa rabbiha naarta rabbigeed u cabatay waxay tidhi inna bacdii akala bacdan anaa iscunay fajacala laha nafasayn wuxuu yeelay ilaahay laba neefsi kulka ugu daran ee adduunyada aad ku helaysaan waa kulkii jahannama qabowga ugu daran ee adduunyada aad ku helaysaanna waa qabowgii jahannama jannada iyo naartu markii ay doodeen naartu waxay tihi aniga waxay gelaya dadka jabbaariinta ah ee dadka dirqiya ku xadgudba ama iskorraysiiya ee kibra ya dadkii korreeyey ee kibraayo kibirsanaa cantaray kuwaas anigay gelaya jannadiina waxay tihi aniga dacafadii iyo dadkii muslimiinta ah, kuwoodii taagta daraa iyo masaakiintii iyo dadkii baahnaaba ay gelayay allah baa kala xukumay wuxuu ku kala xukumay mid walba inuu ilaahay abuurtay ilaahay leeyahay oo midna uu cid ugu naxariisanaayo ciduu ilaahay doono midna uu cid ku cadaabaayo marka jannada iyo naarta midna eed ma leh mid waliba waa khalqi ilaahay abuuray siduu u abuuray ugu tala galay ayaynay markaa ahaanaysa mid cisyaan la timina ma jirto oo ilaahay caasiday mid walba shaqadii loogu tala galay bay u jirtaa una abuuran tahay laguna fulin doonaa midna waa cadaabkii ilaahay midna waa raxmaddii ilaahay yacni saas weeye arxamu biki man ashaa'u sababi inay jirto sababtaasi keensanayso in loogu naxariisto diidi mayso oo cidda loogu naxariisanaya dee waa ahlu iimaanka waxaana loo ballan qaaday ciddii iimaan iyo camal saalixa la timi ayaa jannada loo ballan qaaday cadaabkana ilaahay cidduu doonu ku cadaabayaa taasina sababi inay jirto diidi mayso oo sabab keensanaysa marka in lagu cadaabo oo kufriga iyo xumaanta ayaa sababaya cadaabka haddii gaalnimadii weyneed aan lala iman oo dembiyada waaweyne kabaa'irkaa ah lagu dhintana waciidka waa u bandhigan yahay waana mutaystay laakiin waa taxta almashii'a ciddii laakiin gaalnimo ku dhimatay naarta iyagu waa ku waarayaan ilaaba ilaana waa gelayaan laakiin ciddaan gaalnimo ku dhiman qaci ma aha naarta inay gelayaan ilaahay mashiicadiisa iyo doonistiisay hoos yaalliin in shaaa cadabahu wain shaaa cafaa canh sida xadiiskii cibaadaba ku soo aroortay hadduu doonana ilaahay waa cafinaya hadduu doonana waa cadaabaya hadduu cadaabo oo cadaabka geliyo cidaan gaalnimo ku dhimani naarta ku waari mayso ee ilaaba ilaa waa inuu ka soo baxaa oo laga soo saaraa ou janno ku dambeeya cidda ahlu tawxiidki waa saas yukhraju nnaasu min ahli tawxiidi min annaar dad da daahirutawxiida naarta laga soo saari doonaa sida xadiiskii tirmidiguba sheegaan wacizatii wa jalaalii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan sida xadiidka saxiixu sheegaayo inuu ilaahay yidhaahdo cizadayda iyo jalaalkaygaan ku dhaartaiyo weynidaydee la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah ka soo bixiya naarta kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda wuxuu laa ilaaha ila allahu yidhi wa fii qalbihi mithqaalu darati min iimaan iyada oo qalbigiisa ay ku sugan tahay quraanjo in la miisaana oo iimaani qalbigiisa uu ku jiro kii sidaa yidhaahdaa cisadayda iyo jalaalkayaan ku dhaartay ee ka soo saareen naarta ayuu ilaahay yidhahdaa jannada ilaahay waa buuxinayaa dadkii markay buuxin waayaan oo dhammaan cid alla ciddii ahlu jannahayd marka lagu rido yacni hore loo abuuray marka dhammaan la wada geliyo xataa dadkii ahlulkabaa'irka ahaaye ee tawxiidka ku dhintay kuwii la cafiyey mooyaane kuwoodaan la cafin qudhooda naarta laga soo bixiyo jannada lagu wada guro jannadii faraaq baa hadhaya ma buuxsamayso qayb baa hadhays qaybtaa bannaan maadaamuu ilaahay ballan qaaday inuu buuxinayo dad cusub buu u abuurayaa dadka cusube uu abuuray ayuu jannada gelinayaa oo ku buuxinayaa xadiiska sidaa sheegayaana saxiixuu ku sugan yahay oo xadiis saxiixa ku sugan ayaa sidaa ku soo arooray marka dad cusub inta loo abuuro dadkaasi lagu buuxinaya naartana see loo buuxinayaa naarta cid alla ciddii naarta mutaysatay marka naarta lagu rido naartii waxay tidhahdaa hal min masiid koror ma jiraa ha kordhiyo xataa yadaca rabu lcizati fiiha qadamah ilaa rabuciza uu saaraayo qadamkiisa dul saaraayo naarta korkeeda fiihana waxaa loo jeedaa bimacnaa calayha korkeedaa loo jeedaa markaasaa fayanzawi bacduha ilaa bacd qaarkeed baa qaarka kale ku soo ururaya markaasay odhanaysaa qadqad yacni intaasa igu filan saasay ku buuxsamaysa sida axaadiista saxiixaynka ku soo aroortay amaa xadiidka bukhaari ku soo arooray tilmaamaya inuu ilaahay dad cusub uu abuuri doono naarta oo deedna dadka cusub markuu u abuuro dadka uu ka buuxin doono naarta riwaayadaas culammadu waxay yidhaahdeen waham baa ku dhacay ruwaadda soo warisay oo jannadii ayuu ku qalday saas aawoodee lafdiga noocaasa waxay tilmaameen in markaa waxaweye maxfuud aynay ahayn maxfuud inaynay ahayn ee ruwaadda soo warisay jannadaa dad loo abuurayaa cusub oo lagu buuxinayaa ayay markaa ku qaldeen naartana dad baa loo abuuraya lagu buuxinayaa axaadiista kale ee markaysaga saxiixaynkuna waata ku soo aroortay naarta sida lagu buuxinayaa inay tahay in rabbuulciza uu qadamkiisa dul saareeyo ay sidaa isku soo ururayso oo dee faraaqi ka ba'ayo iyo intii bannaanayd siduu ku buuxinaya waa saas riwaayadaasna waxa weeye markaa ma sugna waxay ka mid tahay waxyaalaha ay culammadu naqdiyeen oo bacdul axaadiisoo dee lagu qabsadaa jira bukhaari iyo muslim ayaa jira oo xufaaddii hore ka hadleen ayaa jira xataa kuwa saxiixaana axaadiis saxiixa alfaadaha qaarkood dee culammadu ay istinkaareen baa jirto ay yidhaahdeen alfaaddaasi ma sugnaa xadiis saxiixa dhici karta in lafdii marka aan sugnayni ama jumlo aan sugnayni dhex dhacdo waayahay xadiiska lix boqol iyo koob iyo labaatan dabcdaha qaarkoodna waa lix boqol iyo siddeed iyo labaatane wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa yanduru allahu yowma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu batara laa yanduru allahu ilaahay eegi maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ilaa man jara izaarahu kii guntigiisa jiiday wuxuu ay daa batarin xaaluu kibir u saaxiib yahay jiiday ama bataran ay libatarin kibir daraaddii u jiiday ama bataran ay batiran wasfi lagu awilo xaaluu kibraayo jiiday ilaahay il raxmadeed ku eegi maayo nadara raxma muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay kamaradiisa u jiidaaya kibir kibir u jiidaaya inaanu ilaahay aakhiro ku eegi doonin il raxmadeed aanu ku eegi doonin nadarka la nafinaayo waxaa loo jeedaa nadaru raxmaa loo jeeda aragti raxmadeed baa loo jeeda saasaa looga jeeda wa ilaa khalaa'iqda waxaanu ilaahay arkayni kuma jiro wax walba ilaahay uu arkayaa cid waloo jirtana waa arkayaa laakiin nadar khaasaa la nafinayaa in nadarkii caamka ahaa ma aha ee waxay ku dhacaysaa nadar khaasa ah. allah laa yakfaa calayhi axad qof ka qarsoomaya ilaahay ma jiro ya mar hadday caynkaa tahay nadar khaasa laga tilmaamaya nadarkaa khaaska waxaa looga jeedaa si raxmadeed baan u eegeyn waa waciid iyo goodi waciid iyo gooddi wey dumarka waxaa la amray inay maryaha jiidaan waayo dee addimadoodu waa cawro laakiin raggii waxaa la amray inay marada sare u qaadaan aynay maryaha jiidin inay isma jiiraan baa loo baahan yahay laakiin maryaha inuu jiido oo shullaha dhigo oo ay dhulka xaabaan yaa ta noocaasi waa midaan markaa bannaanayn masaladanna kolley waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala oo kitaabu libaas baynu inoogu iman doontaa kitaabu libaas bay insha allahu tacaala inoogu iman doontaa haddaynu hadda marka masalada e, ku gaabsanno ka mas'alo ahaan unsan gaabta ka qabanno khilaaf waa ku jiraaye waxay culammadu isku waafaqsan yihiin maradii inuu ninku jiido oo kibir u jiidaa inayna u bannaanayn hadduu jiidana inay tahay ou kibir kibir u jiido e, dembi kabiira inuu yahay waayo waciid gaaraa lagu sheegay laa yanduru allahu yowma alqiyaamati ilaa man jara izaarahu batara marka kibir kibir in loo jeedaa inay bannaanayn dembi kabiirana tahay baa laga qaadanaya marada ilaa canqawiyada uu gaadhsiin karaa ama kuraamaha kolba saad u taqaan ama kuraamadhe ama canqawiyadheho ilaa halkaa marada waa gaadhsiin karaa inuu ka sarraysiiyaana waa fiican tahay inuu ka hoosaysiiyo oo kuraamaha ama canqawiyada hoos u dhaafiyaa waa ta la diidaayo weeye waa tala diidaayo weyi marka sida saxiixa in hoos loo dhaafiyaa ma bannaana hadduu kibir ahaan markaa uga jeedana waa dembi kabiiro oo weyn haddii kalena waxa weeye waa xaaraana uma bannaana sida saxiixa ah inuu qofku ogaan intuu isaga jiido inuu yidhahdo anigu kibir ugama jeedo ma aha saas fa ina jara alisaari min almakhiila xadiis waxaa ku soo aroortay saxiix ah inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marada in la jiidaa khuyalaagay ka mid tahay bimacnaa waxa weeye madinno iyo loofilaan bay u tahay marka marada jiidista la jiidayaa oo raggii ay jiidayaan munaasib maaha ta kale waa dabaa'icdii dumarkay ka mid tahay maryaha in la jiido raggu dee inay shabbahaan ma aha man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo shabbaho isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay kutiba alqitaalu waalqatlu calayna wa cala alkhaaniyaati jaru duyuuri waa kii shaacirku yidhi yacni dagaalka iyo dilka baa annagana lagu faral yeelay haddaan rag nahay buuhi wa cala alkhaaniyaati jaru duyuuli dumarka quruxda badanna waxaa saaran maryaha inay jiidaan yani iyaga dagaal ma saara yacni in la dagaal iyo wax la midi ma saara iyo jihaad iyo lagama rabo yacni lamana dilo dumarka xataa kuwii xarbiyaadka ahaa ee dee laga soo qabtay yacni markaa gaaladii laga soo qabsaday dee lama dilaayo lama dilaayo nahaa can qatli nisaa'i wasibyaan hadday laakiin ridoobaan sida saxiixa ah riddada daraaddeed waa loo dilayaa man badala diinahu faqtuluuh waayahay qofka hadday qasad la'aan uga dhacdo oo aanu u qasdin marada inuu jiido oo isagoo ku dadaalayo maradii inuu sare u ay hoos uga dhacaysaa markaasaa marmar ay qasad la'aan hoos uga dhacdaa taasi dhibi kuma sugna isagiina waa dadaalayaa sare waa u qaadayaa maradiina hoos bay uga dhacaysaa laakiin ogaan isagu uma jiidin biduuni qasdin bay dhacday ta noocaasi wax dhibaatiya kuma sugnaa xaaladiisu markaa wuxuu la mid noqonayaa xaaladdii abibakar mar hadduu dadaalayo isagoo sare u qaadaayo guntiguna marba hoos uga dhacayo markuu hoos uga dhacana aanu u daynayne sare u qaadayo laa xaraja calayhi fii dalik wax dhibi korkiisa kuma saar laakiin nin qasad markaa u jiidayo oo ogaan u sii daayo oo shullaha dhigay oo sidaa ku xaragoonaya marada dhulka iska xaabayso uguna talagalay inuu yidhahdo qisadii abibakar baan daliishanaya xadiiska abibakar oo nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inaka lasta mima yafcaluhu khuyalaa ya wa istidlaalun fii hayri maxalli waa istidlaal meeshiisii aan dhicin ya waa istidlaal meeshiisi aan dhicin waayo abubakar isagu ma qasdayn inuu marada jiido ina axada shiqayi izaari yastarkhii ila an atacaahadahu qaala inaka lasta mima yafcaluhu khuyalaa saasaa xadiisku tilmaamayay sidaas ayuu tilmaamayey ta kale abuubakar shahaadu rasuulka ka haysta calayhi salaatu wasalaam adiga shahaadadayaa ku siiyey ta kale madinno iyo loofilaan waxay u tahay dee markaa khuyalaagii siaad naftaada uga aamin noqotay maadas tiri khuyalaa kaaga dhici mayso waa ta kale dadka shullaha u dhigaya u jiidaya kibirkibirka inaad shabbahdaa miyay ku bannaanta ta kale najaasaadkii bay markaysaga taabanaysaa yaa oo dee tahaaradaadii iyo wax waxyeelaysa yaanu moodinna ninku isagoo marada jiido ay najaaso soo taabatay in markaa marada ay u nadiifinayso meelaha kale ka dambeeya xaalkiisa inuu uga qiyaas qaato dumarka maaha oo dumarku marka hore amar sharciyay ku jiidayeen saas aawadeed mashaqo iyo dhibaata ka imanaysa haddii lahe mar walba ha maydhaan saas aawadeed baa yacni dhibta uga imanaysa daraaddeed baa loo fudaydiiyey oo takfiifkan sharciga ugu yimi laakiin idan sharci iyo amar sharci maadaama aanad ku jiidayn yacni ninkii loo sahli maayo lamana odhanaayo meesha ka dambaysaa nadiifinaysa ilaaba ilaa waa inuu maydhaa xadiidka lix boqol dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyoagaalabaatane wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama saddex ilaahay la hadli maayo maalinta qiyaame walaa yusakiihim ilaahay nadiifin maayo oo tahiri maayo oo qurunka dembiga iyo dasaa'iska iyo xumaanaha dembiga ka nadiifin maayo walaa yanduru ilayhim xaggoodana ilaahay eegi maayo nadar khaasa nadar raxma yacni aragti naxariis eegi maayo nadara raxma walahum cadaabun aliim waxaa u sugnaaday cadaab mu'limun wax xanuujinayaa u sugnaaday yacni ay mutaysteen saddexaasi u ayo shaykhun zaanin waa oday sinaystay nin da ah oo sinaystay wa malikun kadaab iyo boqor beenawaas ah oo been badan ama shaqadiisu beenta tahay been sheegaaya wa caa'ilun mustakbir iyo faqiir kibri saddexdaa ilaahay il raxmadeed kuma eego ma nadiifiyo oo qurunka dembiga kama nadiifiyo lama hadlaayo hadal farax gelinaya kula hadli maayo cadaab waxaa nuujiyana waa leeyihi rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey walcaa'ilu caa'ilkuna alfaqiiru waa ka faqiirkaa weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay saddex markaa qolo oo markaa naarta ugu goodiyey uuna tilmaamay inaanu ilaahay la hadlayn hadal farax geliya aanu kula hadlayn hadalay ku farxaan aanu kula hadlayn aanu nadiifinayn qulunka dembiyada ka nadiifinayn aanu il raxmadeed ku eegayn waa waciid daran waxaa laga qaadanayaa in min kabaa'iri dunuub tahay dembiyada kuwooda waaweyn ka midta saddexdaasi maxay ahaayeen waa oday sinaystay shaykhaana waxay yidhahdeen culammadu konton wixii ka badan wax ayuu gaadhay koob iyo konton iyo fama fowq koob iyo konton jir hadduu gaadhay amaba ka badan yahay shaykhun buu noqonayaa yacnii xadkii shiikha weeye marka oday sinaystay waa ka dembi weyn yahay nin dhallinyaro oo sinaystay waayo shareecada waxaa lagu yaqaannaa iyo dawaacida dembiga u yeedhaysaa markay xoog badan tahay iyo marka asbaabta iyo waxa markaa dembiga sababaya u yeedhayaa ay taag daran yihiin dembigu waa kala weynaanayaa mar kastoo asbaabta dembiga keensanaysaa iyo dawaacida u yeedhaysaa dembigaa inuu sameeyaa ay noqoto mid taag daran qofka haddana dembigii la yimi wuxuu noqonayaa dee qof shakhsiyad xun buu noqonayaa ya laakiin asbaabta dembiga keenaysa markay aada u badan tahay sida wiil dhallinyaro ah yacnii oo dee shahwadiisii dhammaystiran tahay iyo xooggiisii waxaanoo dhanna u cusub yihiin hadduu markaa zino ku dhaco lama dembi ahaa oday markaa shahwadiisii daciiftay xooggiisii daciifay yacni markaa lama mid ahaa hadduu sinaysto oo isaga asbaabtii dembiga u yeedhaysay ee sababaysay ayaa daciiftay oo taag darraatay odayga sidaas aawadeed dembigu waa weynaanayaa laakiin ninkan dhallinyarada ee xoogga ah ee shahwadiisii dhammayska tiran tahay ee wax waliba u cusub yihiin ee dhacdhaci dhallinyaro nama jirto isaga dembigiisu wuxuu noqonayaa iyadoo dembi kabiira a ah u yahay haddana akhafa min alawal ka kale markaa mid ka khafiifsanoo xagga khifada ka habeen xiga ayuu noqonayaa waa saas wy kuwa kale laftoodu waa saas ruux caadiya oo raciyad ah hadduu markaa been sheego wakhtiyada qaarkood dawaaci sababaysa beentaa jirto oo dee wuu baqayaa waxaa dhici karta waxyaalaha qaarkood inuu isyaa waa lagugu ciqaabayaa dabeedna marka waxa weeye uu beentii la yimaado laakiin boqor dhan oo beled xukumo oo isagu awooddii ciidankiiba haystaa asbaabtii u yeedhaysay inuu been sheegaa meesha ma taallaba waxay ahayd markaysaa inuu runta sheego beentana iska ilaaliyo ya marka dawaacidii ee sababaysay dembigan markay daciiftaba dembigu waa sii weynaanayaan wa caa'ilulmustakbir nin waxa weeye ama madaxa ah ama taajir oo hani ah oo xoolihiisu ayna is aqoon hadduu kibro xaalka caynkaasa dee kibirkii wax sababo u yeedhayaa meesha yaallo dawaacidii dembiga keenaysay ee u yeedhaysay baa badan oo qawi ah laakiin nin faqiira aan waxba ahayn haddana afka taagaya oo kibraaya yaa dawaacidii dembiga u yeedhaysay dee weeyarta waa daciifa hadduu kibro isagoo faqiir ah oo afka taago yacni waxa weeye wux cunaba aan haysan haddana markaysagaa kibraayo afka taagayo maxay odhan jireen yacni anfun fi alsamaa wa istun fi lmaa yacni waxa weye waa san cirka jooga iyo yacni daba dhooqada ku jirta ya qof markaysaga waxaan yani markaa dhooqadii dabada kula jiro haddana cirkaa isla joogo oo yacni waxa weeyaan kibirsan waa laba aada u kala tagan soo maa anfun fi alsamaa wa istun fi lmaa marka hadduu yahay marka faqiir kibray isagana wuxuu noqonaya dembigiisu mid weyn buu noqonaya saddexduba waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waa weyn weeye wuxuu u keenay wacaa'ilulmustakbir hadda maaha inuu sakiiro noqonayo ka kale hadduu kibirka la yimaado kii qaniga ahaa ama boqorka ahaa ama madaxda ahaa hadduu kibir la yimaado sakiiruu noqonayaa maaha kabiiro waa yahay laakiin kabiiradii baa sii kala weyn oo markay kan ka dhacdo iyo marka kale ka dhacdo dembigu waa kala weyn yaha laga tilmaamaya bacdulkabaa'iri akbaru min bacd xadiiska lix boqol iyo saddexiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo soddone wa canhu muslim wuxuu ka soo wariyey abu hureyre qaala inuu yidhi qaala rasul ulahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal allah wuxuu yidhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne alcizu halabada iyo cizigu sharafta iyo markaysa marka qaalib noqoshadu izaarii waxa weeye waa guntigaygii bimacnaa sida guntiga ula khaaska tihiin oo kale aan ula gaar ahay alcadamatu izaarina waa loo soo wariyaa cadamada iyo weynidu waa izaari walkibriyaau kibirkuna ridaa'i waa go'ayga bimacnaa sidaa ula gaartihiin go'iinna iyo guntigiinna ula gaartihiin oo kale ayaan ciziga iyo kibirka ula gaar ahay oo aan cidi ila wadaagin aynay ahayn inay la wadaagto anigu la khaasahay faman yunaasicunii fii waaxidin minhumaa ku kastoo igula doodo bimacnaa igu qabsada fii waaxidin minhumaa mid labadaa ka mida igu qabsada faqad cadabtuhu xaqiiqe waa cadaabay bimacnaa cadaab buu mutaysanaya waan cadaabayaa rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiskani waa xadiis lqudsi xadiisulqudsigana waxa leeyahay waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyey marka waa qowl llah waa hadalkii ilaahay mawdicu shaahidna wuxuu usoo qaatay kibirka inuu ilaahay la gaar yahay ciddii kibirtana inuu ilaahay cadaabaayo faman yunaasicunii fi waaxidin minhuma faqad cadabtu nawowi ka dhiga kolley hadalka uu nawowi ka soo hoosta uu ku soo naqlinaayo dabcadda daarminhaaj wuxuu tilmaamayaa sida ka muuqato saxiix muslim inay sida kale ugu taale laakiin wuxuu odhanayaa waxa weeye waxaa xadfan qaala allahu tacaala ayuu nawowi odhanaya marka inta dambena waxa way khitaabkay ku sugantay alcizu isaaruhu walkibriyaau ridaauh alcizu cizigu yacni markaa sharafta iyo cadamadu iyo halabadu isaaruhu waa guntiga ilaahay walkibriyaau ridaauh kibirkuna waxa weeye waa go'iisii waa go'i ilaahay waxaa loo jeedaa si aa go'a iyo guntiga ula gaar tihiin ayaan ula gaar ahay yani ciziga iyo kibriga marka haddaba inta dambe khitaabkii bay ku sugantay marka cala kulli xaal xadiisku xadiisulqudsi buu ahaa markaa saas ayuu marka u dhacaya xadiiska lix boqol iyo afariyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo koob iyo soddone wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abu hureyre ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulkii ilaahay uu yidhi baynamaa rajulun wakhti gudihiisoo rajulun nin yamshii uu soconayey fii xullatin isku joog gudihii uu ku soconayey isagoo isku joog ku sugan ayuu soconayey tucjibuhu nafsuhu ay cajabinayso nafsuhu naftiisu oo la yidhaha waa khabarun bacda alkhabari ama la yidhaha waa xaal oo yamshii damiirkeeda ku qarsoon ee huwa ah oo rajulka u noqonaya laga xaalaynaya wuxuu soconayey tucjibuhu nafsuhu xaalay naftiisu cajabinaysuu soconayey ama khabar labaad ka dhig tucjibuhu nafsuhu ay cajabinayso ninkaas naftiisu bimacnaa naftiisa la dhacsan oo iscajabiyey oo isla big yidhi murajilun ra'sahu madaxiisana yacni feedhay yakhtaaru fii mishyatih qaabku u soconayana isku qaadqaadaya ikhtiyaalku waa isqaadqaadka si kibir leh loo socdo yakhtaaru isqaadqaadaya fii mishyatihi qaabku u soconayo id khasafa allaahu bihi waaba yadii oo ilaahay uu la gooyey ee ninkaas ayuu dhulkii la gooyey fa huwa yatajaljalu fi lardi ilaa yowmi alqiyaama fa huwa yatajaljalu waa dhaqdhaqaaqayaa fil ardi arlada gudaheeduu dhaqdhaqaaqayaa marba hoos u sii degayaa ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo marba qadar ayuu sii socdaa walow qadarkaasi haba yaraadabe muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay iyo muslim baa isku waafaqay murajilun ra'sahu waxaa loo jeedaa mumashituhu yacni feedhay baa loo jeedaa nusakha qaar waxay qorayaan mashatahu oo maadi bay ka dhigeen mashatahu yacni madaxiisa ayuu feedhay baa loo jeedaa nuskhada xataa marka sharaxa daliilu faalixiinka waxaa ku dhacday sidaa maadiga ah dabeed ibnu callaan wuxuu odhanayaa Eh, waxa fiicnayd inuu markaa laga dhigo mumashituhu in laga dhigaa fiicnayd buuri oo la waafajiyo murajirun ya waa maadi inay tahay buu sheegayaa dabeedna wuxu odhanayaa sidaa kala fiicnayd lakiin nusqada anigu wuxuu i qoraya mumashituhu yacni shakhsiga marka laga sifaynaayo ismu faacil waa in laga dhigaa waxyaalahani waxay ku socdaan ficilku inuu isaga ka dhacayo marka mumashituhu yacni marka madaxiisa markaa feedhay feedhitaanku isagu ka dhacayo yatajaljalu biljiimayni laba jiim bay ku sugan yihiin ay yaquusu waa quusayaa wayanzilu waa sii degayaa hoos buu usii arooraya usii socdaa hoos ayuu usii arooraya usii socdaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sheegay nin waxa weeye markaa soconaya oo bedlad quruxsan oo isku jooga xidhan oo iscajabiyey naftiisii ay cajabisay oo isla big yidhi timihiisa feedhay yacni socodka isqaadqaadaya inuu ilaahay dhulka la gooyey dhulkii ayuu ilaahay la gooyey markaasuu ilaa yowmi alqiyaama sii socdaa ya oo marba in yacni markaa uu sii socdaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen ninkan waxaa looga jeeda qaaruun fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard hatuu ilahay inoo sheegay waxay kaloo culamada qaarkood ka qaateen ninkaas waxa weeye ciddu inayna cunayn bay culamada qaarkood ka deliishadeen cidda hadday cunayso dee waxa weeye isagoo ciid noqday ciidun baa sii degi lahayd marka fahuw yatajaljalu fi alardi ilaa yowmi alqiyaama in marka waxaweye cuquub ahaan loo baaqi yeelay oo markaa waxaweye sidaas yacni u sii degaay bacdi baa ka daliishaday inkastoo dee wixii ay iska soo bedeleen haddii la yidhahdo ciid buu noqday lafteeda baqaayaad baa iska jiraya cajbu danabkii baa jiraya turaabkii iyo ciiddii iyo wuxuu noqday iyo ramiimkii yacni inuu sii degayo waxa weeye waa soo geli kartaa oo waa aqbali kartaa laakiin waxa weye culamada qaar saa waa ka deliishadeen marka waxaa laga qaadanayaa cuquubada ku saabsan kibirku inay weyn tahay maadaama dadka qaarkoodoo kibreeba ilaahay dhulka la jaray kibirka ciqaabtiisu inay weyntaha laga qaadanaya kibirkuna xaaraan yaho aanu bannaanayn waana min kabaa'ir dunuub ila kibraa marka in la yska ilaaliyo kibirka ayaa laga qaadanaya marka la soconayana si isqaadqaad leh waa inaan loo soconee si tawaaduc ku jiro waa in loo socdaa wa cibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna laakiin qofku inuu isqaadqaado yani waxaweye ta noocaasi oo marka waxa balaayobalaaya iska dhigo yani marka waxa taas marka ma aha mid waxaweye fiican ma aha ee waxaweye waa mid xun weeye wa can salamata bni alakwaci radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh laa yazaalu arajulu yadhabu binafsih laa yazaalu kama baxaye wuu ahaanaya alrajulu ninku yadhabu binafsihi naftiisa inuu la tegaayo bimacnaa uu kibrayo iscajabinayo xataa yuktaba fi ljabbaariin ilaa lagu qoro kuwa markaa iskibriye lagu qoro fa yusiibahu maa asaabahum waxaa haleelaya wixii yaga haleelay baa haleelaya riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan laa yazaalu rajulu yatakabaru marka yadhabu binafsihi macnaha looga jeedaa waa macno kibir baa laga tilmaamaya iscajabin ayaa laga tilmaamaya inuu isla big odhanayo yani waa kibrayaa oo saru isu qaadaya rawaahu tirmidiyo xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxu uhi xadiisun xasan waa xadiis xasana buu yidhi hariib buu raaciyey oo sheikhu ka tegey hadda waxa uu yidhi xasanun hariib waa xasan hariib ah hariib ah waxaa loo jeedaa xasannimadu markay raacdo ariiqaa keliyuu leeya ariiq kale ma leh dariiqa uu leeyaho dariiq kale male oo marka qaraabada iyo xasannimadu kulmaan waxay noqonaysaa inaanu uga jeedin macno kale uga jeedo fardinimada uga jeedo inuu xadiis fardiyeya ah laakiin markuu tirmidi yidhahdo qariibun keliya aan waxba la raacin laa saxiix walaa xasan culammadu waxay istiqraa ku ogaadeen oo tatabuca ay ku heleen inuu isagu uga jeedo tadciif inuu daciifinayo yadhabu binafsihi ay yartafic wayatakabbar naftiisuu la tegayaa oo labbigii odhanayaa waxaa loo jeedaa waa iskorraysiinayaa waa kibrayaa waa la yidhaha innaga af soomaaliga dee waa loo isticmaalaa waar waa isla big yidhi yacni waxa weye qofka waa la yidhahdaa yacnii ruuxa markaa iscajabiyey ama kibray saasoo kale waa lagu yidhahdaa xadiiska ahlucilmiga qaarkood waa daciifiyeen sababtuna waxay tahay raawi daciifa ayaa sanadka ku jira oo la yidhaahdo cumar ibnu rashid alyamaami cumar ibnu rashid alyamaami baa sanadka ku jira ninkaasna daara wuxuu ka yidhi waa matruuku lxadiis xadiiskiisu waa matruuk xaafid ibnu xajarna wuxuu taqriibka ku odhanaya waa daciif dahabina wuxuu odhanaya dacafuu saasuu odhanaya saas aawadee sheekh albaani xadiiska waa daciifiyey oo waxau yidhi xadiiskani waa daciif laakiin axaadiistii dee badnayd aynu soo aragnay maa sheegaysa kibirku inuu xun yahay marka waxa weeye kani wuxuu noqonaya un min baab alistinaas mawduuc marka waxa weeye adillo badan ku soo aroortay in laysaga sii weheshanaayo ayuu noqonaya baabka saddexiyo toddobaatanaad baabu xusni alkhuluq wuxuu u baab yahay akhlaaqda wanaagsan sheegista la sheegaayo qaala allahu tacaala allahu wuxuu yidhi wa innaka calaa khuluqin cadiim wa innaka adigu nebi maxamedow la calaa khuluqin waxaad ku sugantahay akhlaaq iyo diin cadiimin weyn ayaad ku sugantahay diin weyn iyo akhlaaq weyn oo wanaagsan ayaad ku sugantahay salafka qaarkood waxaa laga soo wariyey inay ku fasireen la calaa khuluqin cadiim ay la calaa diinin cadiim yacni dhaqan wanaagsan iyo diin wanaagsan baad ku sugantahay wa qaala tacaala allah waxauu yidhi waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas yacni sifaadka markaa waxaweye wanaagsan ay muuminiintu leeyihiin wax ka mida la sheegaayey marka allah wuxuu inoo sheegay inay qarsanayaan cadhada inay qarsanayaan oo bimacnaa cadhadu waxay keensanayso ama amrayso inay fuliyaan bay iska ilaalinayaan cadhadii waa liqayaan oo inay marka is xukumaan oo isdabdiyaan ayay marka ku dadaalayaan waalcaafiina can innaas Eh, waxaa kaloo lagu sifeeyey inay dadka cafinayaan yacni ciddii ku qaldanta way cafinayaan ciddii kaga cadhaysiisa cadhadii way liqayaan cadhadu waxay keensanaysa fulin maayaan waa sifo wanaagsan wey wadee cadhadii waxay qofkii u sababaysaa shar bay u sababaysa dee haddaanu markaa is-ilaalin cadhada daraaddeed buu wuxuu ugu dhacayaa sharar badan ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi ee yidhi dardaaran wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin markuu ku celceliyeyna intii buu isaguna ugu celiyey faraddada miraaran faqaala laa taqdab culammadu waxay yidhaahdeen waxaa la ogaaday inay cadhadu tahay jimaacu shari yacnii sharkii inay kulminayso oo sharar fara badan cadhadaa inay ku xidhantahy yaa dilka qofka wax dilaaya ama wax dhaawacaya ama caytamaya ama waxa weeye dhibaatooyin kaloo la mida la imanaya waxa u sababaysa cadhow waxyaalo badan uu ka qoomumayaana dhici karta haddaanu isxukumin aanu isdabdin inay marka cadhadii geyaysiiso u sababto xadiiska lix boqol iyo lixiyo labaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddexiyo soddon wa can anasin radia allahu canhu qaal anas waxa uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam axsana annaasi khuluqaa rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray axsana annaasi dadka ka ugu wanaagga badan khuluqan xagga akhlaaqda iyo dhaqanka iyo dabeecadda ka ugu dhaqanka wanaagsan buu ahaan jiray ee ugu akhlaaqda wanaagsan muttafaqun calayh xadiiska waa la isku waafaqsan yahe bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiiska lix boqoliyo toddobiyo labaatan wa waxaa kaloo bukhaari iyo muslim ay ka soo wariyeen anas qaala inuu yidhi maa masistu diibaajan walaa xariiran alyana min kafi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam maa masistu ma taabanin diibaajan nooc xariirta ka mida ama xariir ma taaban walaa xariiran xariirna ma taaban diibaajka asal ahaan waa mucarab cajamta ayaa markaa odhan jirtay diibaaj markii dambe mucarab weeyo waa la carabiyey marka ma nooc xariirta ka mida mise waa xariirtoo dhanba kolle laba qowl baa iskaga jira bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa xariirta teeda adag oo cayni wuxuu ka odhanaya cumdatulqaariga sundus marka uu sheegay xariirta teeda jilicsan inay tahay ayuu wuxuu odhanayaa waddiibaaju walistabraqu maa ghaluda minh diibaajkiiyo istabraquba xariirta teeda adag baa la yidhahdaa bacdi kale waxay yidhaahdeen xariir iyo diibaaj waa isla macne carabtuna xariir bay tidhaahdaa xariir cajamtuna diibaaj bay odhan jirtay bacdi kale waxay yidhaahdeen diibaajku waa asiyaabu lmutakhadatu min ibriisam nooc xariirta ka miday ka dhigeen waalkhadbu sahlun maa masistu diibaajan ma taaban buu yidhi xariir ama xariirta teeda adag ma taaban walaa xariiran xariirna ma taaban noocay doontaba ha noqotee oo alyana ka jilicsan min kafi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam xariir ka debacsan ma taaban ee nebiga calayhi salaatu wasalaam cukurkiisa yacnii gacantiisa intan jalaqsatayda ka horraysa ee baabbacadiiyo ku yaalliin ee xariir xataa ka jilicsan ma taaban gacantiisa waa debicsanayd walaa shamimtu ma ursanin raa'ixatan qatu wax udgoona ma ursan oo atyaba raa'ixatan ka wanaag badan xagga yacni markaa udgoon ahaan uga udgoon badan min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay yacni rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam aad buu u udgoonaa oo yacni raa'ixadiisa iyo marka waxa weeye urta wanaagsan ee bimacnaa raa'ixada wanaagsan ee ka soo kankamaysaa aad bay u udgoonayd walaqad khadamtu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cashara siniin allah baan ku dhaartaye haddaan anas ahay waxaan u shaqeeyey rasuulka sala allahu aleyh wasalam oo khaadim uu ahaa toban sano toban sano ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqaynayey famaa qaala lii qatu uffin weligay iguma odhan rasuulku sala allahu aleyh wasalam uffin hadal xun iguma odhan xumaan baa kuu sugnaatay iyo wax la mida iyo uf iguma odhan walaa qaala lishayin facaltuhu lima facaltah igumana odhan shay aan sameeyey lima facaltahu maxaad u samaysay iguma odhan walaa lishayin lam afcalhu shay aanan samaynna iguma odhan alaa facalta kada maad sidaa samaysid muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay anas ibnu malik radia allahu canhu ardaah waxa uu ahaa khaadimkii nebiga sala allahu aleyh wasalam da-diisu waa yaray isagoo inan yara ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u keentay eh, anas hooyadii oo ummu sulaym ah markaase waxay tihi yaa rasuul allahi ha kuu shaqeeyo sannadii labaad ee hijrigay ahayd goortay u keenayse deedna nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u khidmayn jiray oo u shaqayn jiray xadiidkan wuxuu tilmaamayaa toban sano inuu nebiga u shaqeeyey calayhi salaatu wasalaam yani riwaayo kale oo saxiixayna waxay sheegaysaa inuu yidhi sagaal sana nabiga u shaqayn jiray aan khaadim u ahaa labaduba waa saxiix labadubana saxiixay ku sugan yihiin culammadu waxay yidhahaan isma diidana wuxuu u shaqaynayey sagaal sano iyo dhowr bilood marka sannada tobnaad baa qaybsanto bilaha qaarna u u bilaha qaarna aanu u shaqaynayn oo nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridu timi marka marka uu yidhi toban sanaan u shaqaynayey sannadii qaybsantay ayuu markaa buura buuragereeyey marka uu sagaal sanan u shaqaynayeen cadadkii buuraha ahaa buu sheegay oo intii cacabka ahayd sannadii kala jajabtay buu tuuray waana usluub luqatulcarabi lagu yaqaano waxaa lagu yaqaanaa wax la yidhaahdo jabrulkasri iyo tarxulkasri haddii waxa weeye cadad la sheego oo cadadka wax cacabi la socdaan inta jacabkaa mar waa la tuuraa tarxul kasri baa la sameeyaa inta buuraha baa la sheegaa marna waaba layska buuragareeyaayoo kan kala qaybqaybsamay baa markaa layska buuxiyaa ya oo jabrul kasri baa la yidhaahdaayo inta jacabka abaa la kabaa bimacnaa layska buuragareeyaa marka qaacidadii markaa luqada carbeed lagu yaqaanay ku socotaayo marna tiradii marka waxa weeye ayaa la buuragareeyey dhowrkii bilood ee ka dhinnaa ayaaba layskaga daray oo la waa iska toban ya marna intii bilaha ahayd ee dheeraadka sagaalka ka ahayd ayaa la tuura saasayna labadu isu diideen wuxuu ka warramay anas ibnu maalik shay aada u cajiib ah wuxuu ka warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu wax kastoo jilicsan oo debecsanba in gacantiisu ka debecsanayd raxmadda iyo debecsanaanta iyo sida nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni marka ilaahay u wanaajiyey oo xataa xariirtu waa shay aada u jilicsan jidhkana u macaan gacanta nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa ka macaanayd oo bimacnaa ka debicsanayd saasuu yidhi waa midda labaadee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa udgoonaa udgoonkiisuna aada buu badnaa ma aha marka udgoonuu ismariyey ee keliya waxa ka udgoonaaye daata ahaantiisaaba udgoonayd ya daataantiisaa udgoonay saas dhididkiisu wax kastoo udgoon waa ka udgoonaa zawjaadkiisa qaarkood waxay samayn jireen inay dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam ay urursadaan si ay hadhow isugu udgooneeyaan ya sida waxa weeye cadarkiiyo udgoonka ayaa dhididkiisa ay isu marin jireen si uu hadhow uga soo kankamo wax kale iska daaya waxaa soo aroortay ariiqa uu nebigu maray calayhi salaatu wasalaam wakhtigu maray haddii in yar dabadeed la soo maro udgoonkii waa ka sii kankami jireen adamaarata markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad ayuu u udgoonaa shayga marka aadka usii sii layaabka badani waxa weeyaan iyadoo anas uu khaadim yahay inan yarna uu yaho qof weyn aanu ahayn muddo badanna uu u shaqaynaayey caadatan khaadimkana aan dee layska ilaalin dadka kale waxaa laga yaabaa nowcan maa in layska ilaaliyo laakiin ruux khaadim ah oo weliba inan yar ah da'diisu yar tahay dee waxa weeye in markaa aada laysaga ilaaliyo oo xataa aan la canaanan haddaan shaygani dabeicad ahayn iyo akhlaaq marka waxa tabci ah u rasmiya haddaynay ahayn ya dee marunbay ka soo bixi lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu canaanto ama maago ama markaa uu dilo kullu daalikana ma dhicin waxay ku tusinaysaa inay dabeecaddiisa ahayd akhlaaqda caynkaasi wuxuu leeyahay muddada caynkaasi aan u shaqaynayay shay aan sameeyey maxaad u samaysay iguma odhan oo ima canaanan inan yarina waa la garan karaa dee in qalada ka iman karaan inan yar oo khaadim ah in qaladda ka iman karaan waa la garanaya waxaanan samayna maxaad u samayn weyday iguma odhan iska daa inuu idilo iska daa inuu imaago inuu idagaalo inuu icaayo kullu dalika ma dhicin waxay ku tusinaysaa waxa weeye waa tamaamu xusni khuluq dee la ma lahoo nebiga waxaa loo soo diray siduu akhlaaqda u dhammaystiro wanaagsan inamaa bucittu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa lay soo diray oo qura si akhlaaqda wanaagsan aan u dhammaystiro akhlaaqyada sharafta leh si aan u kaamil yeelo u dhammaystiro ayaa laysoo diray ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cidda ruuxa u aqoonta badina waa cidda marka waxa weeye dee la joogta ee safar iyo nagaadi mar walba raacaysa yacni markaa meel lala deggan oo mar walba ku dhammaan qisadii waxa weeye ay soomaalidu soo tarjameen ee cumar ka sugnaatay waxay tilmaamaysay qofka garashada la garanayo inay ku xidhan tahay in lala deganaado haatay yidhaahdeen jabad ma la degtay jidiin ma la cuntay jid ma la martay mahmaada caynkaas soomaalidu ay yidhaahdaan asalkeedu waxay ka sugan tahay eh, cumar bnu khataab oo qisadu waxay tilmaamaysaa nin baa markhaati loo qabsaday markhaatigana waa la taskiyeyn jiray oo markhaati aan cadaaladdiisa la hubsan waxba laguma xukumi jirin marka ruuxa markhaati loo soo taago waxaa loodhan jiray cid taskiyeyso ammaanta oo ruuxan taqaana waa in la helaa ninkii baa lagu yidhi yaa ku garanaya nin baa yidhi anaa garanaya markaasaa cumar ibnukhadaab wuxuu weydiiye oo ku yidhi ma dirham iyo diinaar baa isugu timaadeen oo ninka xalaal miiradkiisa lagu garto markaasuu yidhi maya markaasuu ma safar baa wada gasheen oo qofka akhlaaqdiisa lagu garto markaasuu yihi maya markaasuu madaris baa noqoteen oo ruuxu marka uu garanayo madkhalkiisa iyo makhrajkiisaba uu garanayo markaasuu yihi maya markaasuu ma taqaanin intaa midnaba haddayna idin dhex marin cumar wuxuu ku yidhi ma taqaanid buuhi waxaa laga yaabaa isagoo masjidka ku jiro marna madaxa hoos u dhigaya marna sare u qaadaya inaad aragto iitinii biman yacrifuk ninow cid ku garanaysa la kaala sheekh albaani wuxuu odhanayaa sanadkeedu waa saxiix marka anas ibnu maalik nebiga calayhi salaatu wasalaam dee waa ku lamaanaa mar walba waa u shaqaynayey deris dee waaba uga dhowaa inta yar ee jiifka mooye dee waxba kama maqnayn marka nebiga calayhi salaatu wasalaam in akhlaaqdiisu saa u wanaagsanayd ayuu ka warramaa waa shay aan la gaadhi karin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk